siiya sharafcii heeda hooyaday ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhex cayaara xabow aduuna ka dhextume cayaarahow kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal dilkiinba meel wala joogtaan si walbadana maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka k nn wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaaql wanaagsan dhegeystayaal waa isniin taarikh ku aaseysan tahay saddex bisha koobiy tobanaad ee novembar sanadda laba qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa kamid ah falastiin oo ay xaaladeedu kasii darayso marka la eego khaza xilli yahuuddu ay weli wadaan xasuuq dadka rayidka ku hayaan koob kun oo ruux in ka badan ayaa geeriyooday waxaana laga deerinayaa xaaladda khaza ay haatan ku sugan tahay qaramada midoobeyna waxay sheegtay in tiro ku dhow shan milyan oo caruur oo ku nool qaaradda aasiya ay la daaladhacayaan xaalado nololeed oo adag warbixin ay soo saartay ayaana soo qaadan doonaa oo ay kaga hadlaysa arrimaha waxaad kaloo maqli doontaan ruushka oo iyana kordhiyey weeraro ay ku qaadayaan fariisamo ciidamada ukrein ay ku leeyihiin qeybo badan oo ka mid a ah gudaha waddankaasi ukrein waxaan kaloo soo qaadan doonaa ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ingiriiska david cameron oo si la yaable ku noqday wasiirka arrimaha dibadda ee u k iyana waan soo qaadan doonaa qodobadaasi kuwan ugu soo kordha xubnihii joogtadaha warbixin gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka kenn

muumiyo qandhayo bukaan qaabi umay guudkanakaqaloodaad miiga sida biciidka qudhaaciyo weshada qalbiyo idayaha qabowgii qarqarahaya milicdii didiidaaya qabowgii qaarqaaraaya miladii qaarsanaya hawlaha qaarsanaya hawlaha kugu mudantay qodaxaduna qalbigaagu mehel jiro qoraansi eegmadu qoraansi కాదు బాహిదా మగాదా బాహిదా మగాదా

gaga cashaar ugu jiro adigoo qudhiyo maan unsuroodaniyo haliis ilaaya quuto oo aan qatoobayn abatimay lugooyaada cashaar ugu jiro dushood rab weyn tahay qaadanaaya dhacaasnimo inkastoodi qab weyn tahay qaadanaaya nacaasnimo qalanbaawi qalanbaa weynimaadiyo qurux lagaaga dheeray qurux lagaaga dheeray

heystii qoraansi ayaad maqlaysaan waxaa ku luqeynaya laawr axmede fanaaniinta zaxraxmed jaamac iyo axmed mooge liibaan eeradeystan waxaa iskale maxamed aadan dacar laxanka waxaa saaraya axmed nuur jangow waxaa markaa ay soo baxday kii riwaayadii bad jacayl badana bay qayb ka ahayd daafurbayna noogu ahayd barnaamijka kulanka k n maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa aasaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaay sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka k nn ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k cisiiya shaarafci oo bulshadu ka dhex tumeecaya raaxo hore ee barnaamijka kulanka ayaan gudagelan dhegeystayaal aynu ku bilaabnay dalka si guud waxaa u saameeyay roobab mihigaan ah oo ka da-ay qeyb badan oo kamid a ah koonfurta iyo bartamaha waxaana robabkan ay keeneen xaalada kala duwan oo nololeed iyadoo dad badan ay ka barakaceen meelaha u dhow webiyada si markaa ay kaga badbaadaan daadadka soo rogmanaya oo saameeyay dad iyo duunyaba sidoo kale waxaa jira khasaaro dhimasho oo ka dhashay roobabka sidaasi lamida mid ah, duunyo ayaa jira oo ay markaa biyuhu saameeyeen ama ay sababeen khasaaraha deegaanka ceeldibir oo kamid ah gobolka mudug waxaa lasoo warinayaa inay ka mid noqdeen deegaanada dhibanayaasha u ah roobabka oo ay saameyn ku yeesheen daadadka rugmada sidaas oo kalena ay khasaarahan hantiyadeed sababeen iyadoo sidoo kale cuduraan ay ka dilaaceen qeybo kamid ah deegaanka ceeldibir ee gobolka mudug gudoomiyaha deegaanka ayaa la hadlay warbaahinta kana warbixiyay xaaladii ugu dambeeyey ee roobabka saameeyey qeybo kamid ah deegaanka ceeldibir ee gobolka mudug waxaan shirkan jaraad u qabtay inaan ka warbixiyo xaaladda guud ay ku jiraan bulshada reer runtii waxaa saameyn ku yeeshay roobabkii daahayey ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu watacaala madarkana siiyey dhammaan soomaaliya gaar ahaan gobolka mudug runtii abaar badan aan soo marnay laakiin maanta wax ilahay looga xamdiyey ayaa waddanku haystaa waa nabad qabnaa waana caafimaad qabnaa ilahayna waa uga xamdinaynaa bacdal mahadcelin kadib saameyn ayuu ku yeeshay roobku aad iyo aad u tiro badan oo xoolo badanna ay ku laadeen eriyada koonfurta gobolka mudug ceeldibir iyo deegaanada hoostaga sidoo kale waxaa jira dad badan oo hoyigooda uu ku dumay oo daydadkii iyo musqulihii iyo sida arkayseen sawirada ku arkayseenba meelo badan oo kamid ah uu aad iyo aad u saameeyey runtii ma jiraan wax dad oo hadda weli ku geeriyooday laakiin xoolo iyo hanti intaba mid ganacsi oo biyo ay galeen iyo mid ay duntay intaba sidoo kaleeto wadankii biyihii fadhiyey kadib iyo wasaqdii waxaa ka dhashay suban xoolaha eriyada banaankaas xaggiisa u badan aduu dad badan oo kamid a ah xoolaha boqolkiiba soddon meelahaas ay ka dhinteen haddana tirakoob neefneef anagu ah uma hayno laakiin si guud boqolkiiba soddon waxaa la oran karaa dadka banaankaas hoose jira xooluhu way ka la-deen iyo darteed wadanko awal banaan ahaa Eh, sidoo kaleeto guryaha dumay adu waxaa lagu qiyaasi karaa eh, digir gudihiisa afartameeyo eh, waxaana adugu la qaba deegaanada hoostaga ilaa sagaal iyo toban tuulo oo hoos tagta ayaguna sidoo kaleeto garawaale kamid yahay cadala kamid yahay meelaha aadka uu u saameeyey meelahaasa kamid a waxaan qodobka labaad yahay oo aan rabaa inaan wasiga jaraa'id ku sheego dhanka caafimaadka waxaa dilaacay shuban ilmaha u badan runtii asbuuc la dhaafay tiro gaaraysa ku dhow konton qof ku dhow afartan iyo shan baa istaalka ceedibu soo gaartay sida agaasim uun la wadaagay dadkaas badidoodii waxaa loo soo gudbiyey dhowr iyo labaatan ka ah waxaa loo soo gudbiyey gaalkacyo hadda gaalkacyo ee dhakhaatiirka kula tacaalaysa iyagoo ay shubankii sababay buuqbixii kadib inay nafaqa darro noqdaan lambar badan marka oo reer ceeldibir ayaa saaka gaalkacyo jooga waxaa kaleeto ka dilaacay cudurka la yirahdo difteriyada oo soomaalida u taqaano gowracatada oo ayaguna dad eh, toban gaar haya oo caruur u badan sidoo kaleeto bararkii uu ku dhacay oo intaasoo dhan ka bararay eh, kadibna qaarna istaal hagaalka lagu tacaalaya qaarna weli lagu dabeebaya ceeldibir waxaan rabaa inaan u baaqo dhammaan ummadda eh, soomaaliyeed gaar ahaan wasaaradda caafimaadka galmudug iyo midda federaalka ee eedaha ka shaqeeya gobolka mudug meesha runtii caafimaad darro aada u baahsan baa ka jirta wax badan baana soo sheegnay ma jiro hay-ad isbitaalka ceeldibir gacanta ku haysa ee ku filan oo la oran karo maanta waa lagu hadlay karaa haloo daayo waxyaalo xashaaxaxaad oo wasaaradaha iyo hay-adaha jooga aan haba dhawaha ka barinaya lagu hayaa waa dareemi kartaa meel aan hayda gacanta ku hayn dad konton ka badanna la keenayo oo oo fuqbaxaya gudoomiyaha deegaanka ceeldibir ee gobolka mudug ayuu ahaa oo ka hadlayay xaalada adag oo ay sababeen roobab mihigaana oo ka da-ay qeybo kamida ah gobolka mudug iyo deegaankaana saameeyey xilli si guud marka la eego gobolada dalka ay saameyn ku yeesheen roobabkan da-ay oo keenay daadad xoog leh iyadoo inta badan dadku aanay tabar badan hayn marka la eegana aysan diyaar u ahayn dalkeena daruufaha jira marka la eego in dadku aanay u diyaarsanayn musiibooyinka dabiiciga ah ee ka dhalan kara roobabka elino ee daarta ee ka da-ay badan oo kamida ah gobolada dalka dhinaca kalena gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda isgaarsiinta ee xukuumadda soomaaliya waxay sheegeen inay sameynayaan hanaan ay ku wada shaqeynayaan hay-adda maareynta iyo sidoo kale hay-adda isgaarsiinta qaranka si guudna marka loola soconayo xaaladaha guud ee saameynta ee ka dhalatay roobabkan ka dahay ee qeybo badan oo kamid ah gobolada dalka waa kan isaga iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda ganacsiga oo ka hadlaya muhiimadda ay leedahay wadashaqeynta dhexmarta hay-adda iyo sidoo kale qeybaha kale ee dowladda maanta runtii sharaf weynii ah inoo wada ah inaan daafurno qorshaha qaran ee isgaadhsiinta xaaladaha degdega ah oo kaalin weyn runtii ku kana qaadan doonta fududaynta howlaha maaraynta masiibooyinka ka wasaarad ahaan oo iyo hay-adduba wasaaraddu waxay ka kooban tahay hay-ado fara badan kuwa dhisan iyo kuwa dhismi doona waxaan runtii rabaa inaan aada iyo aada ugu mahadnaqo bogaadiyo waxaa ilaahay mahaddiisa wada shaqayn ummadda soomaaliyeed iyo hay-addu ay hormuud ka ahayd iyo dabcan internationalka waxaa laga badbaaday in majaacadaasi lagu dhaco waxay mar kale hay-addu wajahaysaa xaalad runtii xilligii lagu aasaasoo karantooda oo fatahaado dalka runtii aada u xoogan dabcan maanta waad gara kartaanoo ilniinadii idinkaaba hadda goobjoog u ah oo waxaan umalaynaa qof kastoo maanta soo martay magaalada roobka ka da-ayay wuxuu ka mid yahay ilniinada runtiina haysato dabcan hay-adda maalinta masiibooyinku sida uu ustaadkii khabiirkaa hadda inta ka hadlaya uu sheegay Eh, kahortegidii wax badan ay ka qabatay iyadoo la kaashanayso hay-adda isgaarsiinta qaranka oo aheeday in early warningkii la atifadgareeyey in dadkii loo sheegay in laga sii digay laakiin dabcan eh, ummadayna oo runtii aan waxaas u baranin ama xatee aan u baranin in looga digaba xatee waxa waxay kaliftay in runtii xaalad adag aan ku jirno maanta oo dad hal milyan ka badan ayay saamaysay hafa milyan ka badan ayay ku barakaceen eh, guryo badan iyo hanti badan ayaa nooga burburtay dhimasho ilaa iyo hadda saddex soddon iyo laba qofood ay marayso waxaa marka la rabaa runtii in isku duubni laga sameeyo waxaan rabaa runtii inaan u mahad celiyo tiimka technicalka ah oo hay-adda isgaarsiisa qaranka iyo hay-adda sodma ee shaqadan quruxda badan ee soo qabtay waxaa runtii ilaahay mahadiisa runtii dowladda wada shaqayntu macnaha ay leedahay waxaa la rabaa inay dowladda uga dayato hay-adda isgaarsiinta qaranka iyo sodma inay uga dayato maxaa yeelay wada shaqayntaas waay runtii waxay runtii wanaajisay ay samaysay in dalka wax loogu qabto waxaan runtii rabaa insha allahu tacaala annagoo runtii ka faa'iidaysanayna teknolojiyadda casriga ah iyo wada shaqaynta inaan waxaynu aan sii hormarino waxaanu kala dardaarmayaa in laga faa'iidaysto oo si fiican looga faa'iidaysto waxaan runtii u mahad celinayaa hay-addan runtii soo qaban qaadaysay hawshaan oo runtii iidana ula jirto aada iyo aada u umahadsantihiin hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin iyo sidoo kale waxaa wasiirka wasaaradda ganacsiga oo isna kasii horeeyey kana hadlayay qorshaha markaa la xiriira hay-adda isgaarsiinta qaranka ay markaa ku midaynayso wadashaqeynta ku aadan hay-adan iyo shaqooyinka ay qabanayso iyo in la dardargeliyo xili markaa hay-adda maarinta masuulooyinka qarankan ay u dirtay gurmud eh, ama gargaar biniaadanimo degmada doolow ee eh, gobolka gedo oo kamid ah degmooyinka ay aadka u saameeyeen roobabka miyigaanka ee ka da-ay inta badan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya weli barnaamij kulankaa degeysanaysaan keenana oad nagala socotaan dhegeystayaal ulmadu ka dhigriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraxow سيد شرفيه دهو يا ده في ما هذا الكهف كله aduunka dhexdume cayaarahaw ulmadu ka digriye cawliya suubaho isiya sharafci heedahohoyada weli barnamijka kulankaad degeysanaysaan keenana waad socotaan dhegeystayaal warbixinada kale barnamijka deenegrana waxaa aada hadlayaa ah, sheekada ku aadan david cameron ra-iisul wasaarihii hore ee wadankaasi u k inuu noqday si lama filaanana uu dib ugu soo noqday markaa xukuumadda iyadoo uu noqday wasiirka ama xogayaha arrimaha dibadda ee dalka ingiriiska rishi sunak ah, oo ah ra-isul u k ayaa u gartay inuu ka mid noqdo xubnaha golaha wasiirada ee u k xilli isku shaandhayn lagu sameeyey golaha wasiirada ee xukuumadda wadankaasi britain waa soo noqosho waxaa laleeyahay yaab loo cajiib ah inuu qeyb ka noqdo eh, xukuumadda wadanka u k markaa mid ka mid ah xubnihii ugu firfircoonaa xisbiga loo yaqaano conservative-ka ama xisbiga muxaafidka tan iyo markaa laba kun iyo banaanka ka ahaa marka la eego siyaasada u k iyo sidoo kale xukuumadaba kaliya waxa uu soo noqday ra-isul wadankaasi ingiriiska intii udhexeysay sanadihii laba ilaa laba marka uu markaa joogay xafiiska looga arimiyey u k waxaana markaa warbaahinada caalamku ay ciwaano uga sameynayaan in markaa soo noqosho layaabla ay tahay marka la eego in david cameron uu noqdo wasiirka arrimaha dibadda ee u k uuna kasoo mid noqdo xubnaha golaha wasiirada ee rishi sunak master cameron ayaa sheegay in soo noqoshihiisu ay ku timid kadib markii rishi sunak uu markaa ku qanciyay inuu ka mid noqdo eh, xukuumadiisa golaha wasiirada u k in uu qeyb ka noqdo wuxuu ku tilmaamay rishi sunak inuu yahay hogaamiye dhaba marka la eego siduu u wajahayo xaaladaha eh, xukuumadda u k sidaas oo kale rishi sunak ayaa shaqada ka eriyay xogayihii arrimaha gudaha ee u k swella breverman oo iyadu markaa shaki uu ku jiray mustaqbalkeeda siyaasiga ah muddooyinkii lasoo dhaafay iyo sida ay kaga falcedhisay dibadbaxyo ka dhacay u k iyo xaaladaha ka taagan marinka khaza ee falastiin sidoo kale james claverley oo isagu ahaa xogyaha arrimaha dibadda ayaa bedelay swela breverman oo haatan waxa uu markaa booskeeda qabtay oo wuxuu noqday xogyaha arrimaha gudaha ee u k isbedel ayaa lagu sameeyey marka la eego xubnaha golaha wasiirada ee u k isku shaandheen iyadoo aqalka down street ee markaa looga arimiyay u k na ay markaa eegayaan marka la eego fashilka ku yimid siyaasada braverman haweeneeda lagu magacaabo ee ahayd xogayaha arrimaha gudaha ee u k siday u wajahday xiisada bariga dhexe iyo sida ay markaa uga hadashay dadkii dibadbaxyada ka dhigayay u k ee taageersanaa in dhibaatada laga joojiyo falastiin yuhuudana ugu baaqayay inay duqeynta iyo dhibaatada ay ku hayaan dadka shacabka ee falastiiniyiinta ay markaa joojiyaan marka la eego warbaahinada caalamka ciwaanada ugu weyn ay sameynayaanna waa in markaas si la yaab leh ay noqotay inuu kusoo noqday xubnaha dowladda golaha wasiirada u k na uu ka mid noqday marka la eego wasiirka ama ra hore ee wadanka u k david cameron waxaa kaloo xusid mudan dhowaan inay ahayd markii ra hore ee wadankaasi ingiriiska boris johnson uu markaa shaqada la xiriirta warbaahinta uu ka qabtay sidoo kalena la shaqaalisiiyey inuu noqdo barnaamij soo jeediye ka shaqeeya mid ka mid a ah warbaahinada ama telefishinada ka shaqeeya wadanka u k waxyaabaha la yaabkana waxa ay tahay in markaa dad xilal high provilesa soo qabta ama xilal sarsare inay qabanayaan haatan u k marka la eego xilal markaa ka hooseeya kuwii ay horey u hayeen david cameron ra-isul wasaarihii u k ayuu soo noqday waxaana haatan uu marka marka la eego qabtay jagada xogayaha arrimaha dibadda ee u k sidaas oo kale boris johnson oo ra wasaaraha dalka ingiriiska soo noqday ayaa dhowaan isna waxaa ciwaano warbaahinta qabsaday uu markaa noqday hadleynta ugu badan ee warbaahinta marka la eego inuu noqday inuu markaa tv ka noqdo bresenter ama barnaamij soo jeediyey taasi oo si guud looga hadalhayay marka la eego caalamka dhinaca kale hadii aynu eegno bariga dhexe iyo khazana falastiin xaalad xaaladeegay ku jirtaa marka la eego daanta galbeed iyo dhinaca kale ee khazaba dhibaato badan ay dadku wajahayaan tirada dhimashada waxay kor u dhaaftay koob kun oo ruux waxaana markaa xiran isbitaaladii ugu waaweynaa ee khaza ku yaalay oo qaarkood shaqooyinkii joojiyay qaar ka midana israel ayaaba awood u adeegsatay oo xirtay isbitaalada al-shifa iyo al-qudus oo kamida kuwa ugu waaweyn ee ku yaala khaza ayaa gabi ahaanbaa la sheegay inay shaqooyinka joojiyeen ayna xiran yihiin qaarkood gawaarida gaashaaman iyo kuwa dagaalka ee dabaabaadka dagaalka ayay yuhuuddu ku jareen wadooyinkii waaweynaa ee laga galayay si gaara isbitaalka al-shifa waxay dadku wajahayaan xaaladii ugu adkeed ee muddo ay wajahaan iyadoo oo khazana marka la eego xaaladeeda ay kasii darayso sidaasoo kale waxaa aada usii xoogeysanaya dagaalada ka socda khaza xaafado kamid ah xili ay gudaha usoo galeen dhawaan ciidamada yuhuudda oo la dagaalamaya dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin ee garabkooda ciisudiin al khasaam oo dagaalo aada u xoogan la soo warinaya inay ku dhex wadooyinka iyo magaalooyin badan oo kamid ah ee dhulkan go ku jira ee khaza afhayeen u hadlay xubnaha jabhada ama guutada cisudiin alkhasaam ee kamid a ah dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin wuxuu sheegay inay iska caabiyeen ciidamada yuhuudda oo isku dayaya mar weliba inay isku ballaariyaan xaafadaha khaza gudahana usoo galaan meelaha muhiimka ah ay aaminsan yihiin inay saldhigyada ku leeyihiin dagaalyahanada ururka xamaas waxaasuu sheegay afhayeenka u hadlay cisudiin alkhasaam in markaa ciidamadoodu ay sameeyeen iska caabin xoog leh dagaaladuna ay markaa yihiin kuwo aada u qaraar israa'iil waxay sheegtay in ay markaa isku dayayaan inay qabsadaan meelaha muhiimka ah ee khaza ku yaala sida isbitaalada lagu daaweeya dhaawacyada ururka xamaas iyo goobaha kale ee markaa ay aaminsan yihiin inay gantaalada iyo kasoo tuuraan hubka ay ku weeraraan gudaha israel waxaase taa ay u muuqataa mid beena marka la eego in duqeymaha iyo weerarada khaza ay ka wado yuhuuddu si guud ay ugu bartilmaamaysanayso dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta maadaama khasaaraha uu badan uu gaaray ee dadka rayidka ah waxaa la aaminsan yahay sidoo kale in qaar ka mid a ah isbitaalada khaza ku yaala ay dad ugu dhimanayaan dayac iyo daryeel xumo caafimaad oo dadka dhimanayaan qaarkood ay ku jiraan caruur agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka genaraal tedros arenhom gabrizo waxa uu sheegay in xaaladda ka taagan khaza lagu tilmaami karo uun musiibo iyo inay tahay khad cas waxaa ka socda halka ay dhaafeen xariiqii ama halkii loogu talagalay marka la eego musiibooyinka iyo dagaalada lagana gudbay in la xiriiriyo wax waliba oo dagaalka marka uu socdo la xiriiriya si gaara ah in la ilaaliyo dadka aan waxba galabsanin birmageydada caruurta haweenka iyo dadka qaar ee aanba dagaalka ku jiran israiilse waxay u muuqataa inaysan waxba xirinaynin marka la eego dagaalka socda iyo sidoo kale haatan khasaaraha sii kordheeya ee dadka rayidka ah gaaraya waxaa jira hay-adihiin qaramada midoobay inay markaa digniino soo saarayaan ku aadan inay khaza isku bedeli doonto xabaalwadareedyo iyo goob markaa ay ka dhacday musiibo bini-aadanimo haddii aan si deg dega ah dadka loogu gurban sidoo kalena xabajoojin rasmi aan la gaarin tedros arenhom agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka wuxuu sheegay waxa khase ka socda inay garan layihiin waxay ku tilmaamaan dadka rayidka iyo caruurtana ay ku dhimanayaan marka la eego khaza saacad weliba khasaaruhuna uu muuqdo markaa mid eh, sii kordhaya waxaa kaloo laleeyahay waxa jira qorshe ku aadan in ay israel doonayso inay qatar kala shaqeyso sidii ay u heli lahayd maxaabiis fara badan oo dagaalyahanada ururka xamaas ay gacanta ku hayaan halka xamaas laftirkoodu ay doonayaan maxaabiistan inay markaa ku badashaan kuwa falastiiniyiina oo ay gacanta ku hayso israel oo ay horey markaa u xireen waxaana jira qorshaha inay ka wada shaqeynayaan qatar oo iyadu doonaysa inay kala shaqeyso labada dhinac ee ururka xamaas iyo israelba inay iswadaarsadaan maxaabiista waxaase la aaminsan yahay in haatan arrinta ay fududeen shuruudo badan ay ku xireen dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin inay markaa soo deyn doonaan ama ay sii deynayaan xubnaha maxaabiista ee israa'iiliyiinta ee ciidamada iyo saraakiisha isugu jira ay gacanta ku hayaan taa ay shuruud kaga dhigeen in xabadda laga joojiyo ama xabad joojin rasmiya la gaaro duqeynta lagu hayo iyo xasuuqa dadka rayidka ee falastiiniyiintana la joojiyo marka kadibna ay ka wada hadli doonaan marka la eego kadib inay markaa ka wada hadlaan sida la isku dhaafsan lahaa xubnaha maxaabiista ay kala hayaan marka la eego dhinacyada falastiin iyo sidoo kale isra-el xaaladdu muuqataa mid markaa aada uga sii daraysa daqiiqad weliba ama saacad weliba dadka rayidka ah ee falastiiniyiintana waxaa laleeyahay waxay wajahayaan xaaladii ugu adkeyd ee in muddo ay wajahaan marka la eego dhibaatada ka jirta falastiin dunidoo idilna ay u muuqdaan kuwo weli daawanaya dhibaatada lagu haya dadka reer falastiin dhinaca kale qaramada midoobey waxay leeyihiin caruur ku dhow ama ka badanba saddex boqol oo milyan oo caruur ah oo ku nool qaaradda aasiya dalal ku yaala ayaa wajahaya xaalad caafimaad darro iyo sidoo kale inay u nugul yihiinba inay geeriyoodaan qaarkood waxay wajahayaan eh, biyayari iyo sidoo kale inay biyo aan nadiif ahayn ay isticmaalaan aynan heli karin biyo nadiif ah oo caafimaadkooda looga taxadari karo qoraal ka soo baxay qaramada midoobay waxaa lagu sheegay in si gaar ah hay-adeeda caruur ee u qaabilsan arrimaha caruurta in ilaa saddex milyan oo caruur ah oo da-dooda aysan gaarin siddeed iyo toban sano iyo sidoo kale ay wajahayaan xaalado aada u adag oo ku aadan biyeyari iyo dhibaatooyin kale oo caafimaad intooda badan waxaa laleeyahay waxay ku nool yihiin koonfurta qaaradda aasiya waana tiradii ugu badneyd marka la eego ee la diiwaan geliyo sidaa ay muujinayso warbixinta ay soo saartay qaramada midoobay wadamada aadka ay u saameeyeen ama caruurtoodu ay saameynta ugu badan ku yeesheen biyaha wasaqda iyo inaysanba heli karin biyo nadiifa ah. waxaa kamid ah ee wadamada afghanistan bangaladesh puntland hindiya nebaal maldives bakistan sri lanka iyo wadamo kale waxaana wadamadan ay wajahayaan xaalado aada u adag marka la eego dhibaatooyinka haatan haysta isbedelka cimilada ayaa arintan u sabab ah mar waliba waxaa la arkayaa in biyuhu yaraanayaan mar badanayaan mar fatahaada dhacayaan ma la qiyaasi karo waxaa imaan karaa waxaase aada u yar sida lagu badbaadin karo caruur fara badan oo haatan xaalado adag wajahaya ayay ku tiray hay-adda caruurta unisef warbixin ay soo saartay sidoo kale warbixintu waxay muujinaysaa in caruurtan aysan helin daryeelkii caafimaad ee u baahnaayeen hay-ado badan oo arrintaa kulug lahaan ay ku fashilmeen marka laega si dhaba in ay u diiwaan geliyaan ama ay wax uga qabtaan xaaladaha jira shirkii isbedelka cimilada ee u n cop loo yaqaano ayaa la filayaa in lagu qabto eh, dubai eh, shirkan waxaa diirada lagu saari doono waxaa kamid ah in looga hadlo saameynta isbeddelka cimilada dunidu ku yeelatay iyo in dadku ay helaan xuquuqaadka gaarka ah ay leeyihiin si dadku ay u helaan fursado ay ku noolaan karaan si gaarana caruurta iyo haweenka looga taxadaro caafimaadkooda sanjey wijiskera oo ah madaxa hay-adda unisef ee koonfurta aasiya qoraal uu soo saar wuxuu ku yidhi malaayiin caruura oo ku nool koonfurta qaarada aasiya ma haystaan biyo ku filan oo ay cabaan waxay wajahayaan qaarkood daadad xoog leh qaar waxay wajahayaan abaaro isbeddelka cimilada ayaana wax weliba u sababa waa muhiim in dadku helaan fursad ay arrintaa kaga badbaadi karaan kagana bixi karaan dhibaatooyinka ay ku jiraan ayaa sidoo kale warbixinta lagu yiri weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal kulmiye news fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network dhegeysateen waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta cabduqaadir yuusuf bagaag iyo sidoo kale khadra daahir cige waxay dhextaalka barnaamijka kulanka ka yenan heese kale iyo warbixino kale ayaa soo socdaa balse markan waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii maanta oo kale waxaan dunida ka dhacay ifraax axmed xuseen ayaa la diyaar sanid cabdicasiis waa maalinimo isniina taariikhdan waxay ku beegan tahay saddexiyo bisha nofembar sanadkuna waa laba waa maalinta saddex boqol ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii alla idmo afartan cisho dhacdooyinka ugu waaweyn ee maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamid ah maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo toddobadii ciidamo ka tirsanaa dowladii soomaaliya ee xilligaasi ayaa xiray labo ka mid ah idaacadihii ku yaalay magaalada muqdisho idaacadaha la xiray ayaa kala ahaa simba iyo banaadir maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo sideedii waxaa sii xoogeystay khilaafka u dhexeeyay madaxweynihii xilligaasi cabdulaahi yuusuf axmed iyo ra-iisul wasaarihii nuur xasan xuseen nuur cadde iyadoo khilaafkooda isku dayday inay xaliso dowladda itoobiya oo saameyn ku lahayd arrimaha gudaha soomaaliya maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo sagaalkii waxaa isfahaan la-aan kusoo idlaaday kulan magaalada nairobi ku dhex maray madaxweynihii dowladda dhexe shariif sheekh axmed iyo hogaamiyihii puntland iyada oo puntland ay ku eedeysay xukuumaddii xilligaasi inay fulin weyday heshiis ay hore u wada gaareen maanta oo kale sanadkii labadii kun labaiyo tobankii xildhibaanadii golaha shacabka ayaa ansixiyey xukuumaddii uu soo dhisay raiisul iisul xilligaasi cabdi faarax shirdoon saacid iyada oo laba boqol sagaaliyo toban xubnood ay u codeeyeen in xukuumadda la ansixiyo maanta oo kale sanadkii labadii kun shan tobankii maleeshiyaadka daacish ayaa weerar ku qaaday maqaayado garoon ciyaareed iyada oo weeraradaasi ay ku dhinteen boqol soddon ruux maanta oo kale sanadkii labadii kun toddobiyo tobankii xulka qaranka talyaaniga ayaa ku fashilmay inuu usoo baxo koobkii adduunka labadii kun sideed iyo tobankii markii ugu horeysay tan iyo kun sagaal boqol konton sideedii iyagoo oo guuldaro kala kulmay xulka sweden ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii labadii kun labaiyo kooxaha hubeysan ayaa weerar ku qaaday bartamaha magaalada istanbul ee dalka turkiga weerarkaasina waxaa ku dhintay lix ruux iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan siddeetan ruux guud ahaana xubintii maanta oo kale markaana dib idinkugu celiyo cabdicasiis beereed iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n waa ifraax waan la socodsiinaysa xubintii maantoo kale maxaa duulidan ka dhaca warbixinada kale ruushka wasaaraddeeda gaashaandhigga waxa ay sheegeen markaa in arrimaha ku aadan inay dib isu abaabulayaan ciidamadooda sidoo kalena ay weeraro qorsheynayaan is waxba ka jirin mar walibana ciidamadooda ay yihiin kuwa u diyaarsan inay la falgalaan diyaarna u yihiin mar waliba inay markaa ka hortagaan weerarada kaga imaanaya ciidamada ukraine wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka waxay sheegtay in arrimaha ku aadan in ciidamada ruushku ay ka baxayaan ukraine ay tahay arrimo waxba kamanjiraana iyo arrimaha kale ee ku aadan weeraro hor leh iyo inay dib isu abaabulayaan ciidamadoodu ay yihiin kuwo waxba kama jiraana arintan waxa uu markaa sheegay in wasiirka gaashaandhigu xukuumaddu ay tahay mid cad qorsheed ku aadan dagaalka mar welibana ay ka go-an tahay inay gacanta ku hayaan deegaanada haatan ay ka qabsadeen ukrein tan iyo bilowgii dagaalka arrimaha ku aadan inay ciidamadayadu ka baxayaan qeybo kamid ah ukrein waa waxba kama jiraan mar waliba ciidamadeenu waxay ku diyaarsan yihiin aagga dinibro waa ay joogaan deegaanadooda mar waliba waxaa ka go-an inay markaa ilaaliyaan nabadgelyada ayay u sheegeen warbaahinta r b c news outlet loo yaqaano waxaana arinta ay muujinaysaa inaysan waxba ka jirin arrimo ku aadan in la sheegay ciidamada ruushka inay ka baxeen deegaano badan oo ukrein kamid ah kadib markii ay la kulmeen weeraro xoog leh oo kaga yimid ciidamada militariga wadankaasi ukrain oo iyaga iska caabin wada afayeen u hadlay aqalka kremlinka wuxuu sheegay in arrimaha ku aadan ciidamadoodu inay qorsheyn inay ka baxaan deegaano eh, hor leh sidoo kalena ay culeys kala kulmayaan ciidamada ukrain ay yihiin waxba kama jiraan arrimaha ku aadan wararkan ay yihiin kuwa marka been abuur ah oo la doonaya in lagu marin habaabiyo warbaahinta waxaa jirtay warar sheegaya in ciidamada ukrain saraakiil kamid ah ay warbaahinta u sheegeen dhowaan inay aada markaa culeys u saareen ciidamada ruushka ee ka dagaalamaya bariga waddanka magaalooyin badanna lagu khasbay in ciidamadani ay ka baxaan waxaase jirta in haatan ruushku ay arrintaa beeniyeen waxba kama jiraanna ay ku tilmaameen dhinaca kalena waxaa leeyahay aaladaha la isticmaalo baraha bulshada ee si gaar ah waxaa lasoo qaatay ilaa shan ilaa toban markaa kamid a ah ababka lagu isticmaalka badan yahay sanadka hore warbixintu waxay muujinaysaa in aalada tictok ay noqotay mid lagu isticmaalka badan yahay milyan oo ruux ayaa isticmaasha ayaa laleeyahay aaladan tictok waana midda ugu badan ee dunida laga isticmaalo instagram ayaa kusoo xigta milyan oo ruux ayaa markaa isticmaala facebook ayaa isna markaa kaalin saddexaad soo galay oo milyan oo ruux ayaa isticmaasha watsap-ka ayaa isna kamid a ah ababka la isticmaalo milyan oo ruux ayaa isna isticmaasha barta telegram ayaa soo gashay kaalinta shanaad oo iyana kamid noqotay aaladaha loogu isticmaalka badan yahay sanadkii hore saddex boqol milyan ruux ayaa markaa eh, isticmaashay aalada telegramka waana mid kamid ah aaladaha aadka loogu isticmaal badan yahay marka la eego dunidan casriga ah. markan waxaad ku halataan dhegeystayaal xubintii kalamaan kalamaanay waa la yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa waar kalemaanay adduun warkama haysaane dayax gacmeeday soo degan ku daawade war adduun wayska cibaaro wuxuunbaa ka cusboone ma nin caashiqiisii cirka aaday baa ku calaacalaytaa war waxaan maqli jiray dayaxa sare waa la doodaayo daruurta cirka la daarisahay aryadhaha aniguna waa duulistayniiyo dayaxa aynu gaar haddi dayaxii la tegay haddii dadku hore u maray maan dadaallo oo ku dayano dadeenii naga tagte war bashiirreero war ma hayside jabuuti waa dadkeennii waana naga da'yar tahay maantana dayax gacmeeday hawada sare u dirtay inkastoo dayax gacmeedkaasi magaca soomaali ka dhaxeeyo haddana walaalaheen reer jabuuti horumarka ay gaareen waa ku faraxsana waana ku hambalyaynayaa horta axmedow hambalyadaas waa kula qabaahe eh, jabuuti waxay naqatay wadankii uga horreeye afrikaaho dayax gacmeed hawadaas u diray war cabdulla waallaan kaa cafiye koonfur afrika iyo masar iyo meenkire aryaa anigu afrikaan kuu sheega horumarna jabuuti cid ku gaartaa ma lehe ununkuna walaalahaanyo waa ku dayahaynaahe orga fuulnayaa iyo qabaal mii ka dhiganaaba sanadkaanna soo aadan waa inaan samada gaarnaa war kalemaanay war ma haysiina madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelloo heesay wuxuu yidhi waxaan ahay dabayl ahay dabayliyo misikii la doono dayaxiyo cadceedan ku tagaa dalxiiso kama daalo socodkee waar walla weynay somalilanna goormay dayaxgacmeed hawada u diri doontaa war haddawaaqlow buurtii goojacdee dayaxgacmeedka laga diri lahaa aawahe waar gacannibax ciidamadii galay waa laga soo dejiyey warbow reer jabuuti dadkiibaa beerka dhulka ku hayee lacagatan dayaxgacmeedka lagu sameeyey korontama loogu samayn waayey war dayaxgacmeedaa loo sheegay qofkaan faynuusta raadinaya muxuu ahaa warbow qofkasu reer jabuuti kooraan buu ka cawdaa sida uu u daawado madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong maalin kasta hawada u diro ayuu ismaaciil cumar geelan dayax gacmeedku u daawanayay waar walla jabuuti garan maysaane dadku waa laba dabaqadood qayb waxaysata iyo qayb beerka dhulka ku haysa markaa maqaar baa la iska ilaawey war marba haddii dayax gacmeed hawada loo diray reer jabuuti dayaxa guudkiisa iskaga daba tegayaan horta madaxweyne ismaaciil cumar geelle hadduu dayax gacmeed hawada u diray waa dadaalay doorasho in la qabta ma ogol yahay war hore miyaadan u maqal ismaaciil dalkumuu ka maarmaa maanta daaya biruu ka maarmayn wareer jabuuti wax kalooy dhaheen gaariga ninkii wadi jiree garan ha loo daayo waar walla weyne nin kastoo keligii taliyaa wuxuu qabto isagaa dib u cuna warwaaqda reer jabuuti waxay yidhaahdeen ratigu haamaha dushiya rarka iyo heryada u sido hoggaanka haddaanu hayn haysuhu waa liicila aryaadhaha ununka naftirkaanya fadhinooma yaale horuu markaas hagaagsaano habaysaan wow hamuunqabna horumarkaas hagaagsaano habaysaan wow hamuunqabna war cabdullaw innagoo daroon isheli weyno adduunyada ka soo barinna miyaad hamuun u qabtaa inaan dayax gacmeed hawada u dirno war dadaala xaaji cabbaas waa gaari karaa war adinkun waxba isdahalisoo tii horay loo yidhi qayrkaa darajaduu helay rabbi kama daahine dadaal gaari doontide wardana waxaad ka tagtay haka dayrin weliga noloshaad la deriistay ha u doodina mid kaloo ku dayaasha aryaadhaha waxaadnaan war ugu daalin maruun ma garab dego dad ma wada sinaan karo adduun waa isdabamaalwar cabdullow intaa ducaan ku darsanayaahe dayaxaa la tegey filkeen meeruhuu degeye da'da ugu yar kooxdiiyo anoo daahirgabayooba daa'imow ilaahow waxbaan kaa dalbanayaahe si degdega asaan daah lahayn iigu darajeeye dalkaygoo israaciyo dadkoo dib u walaalooba calan diiran oo lagu daydiyo ciidan daba jooga doodiyo damiinnimada baas dib udhacoo suula iyo dawlad waartaan rabbow kaa durraansaday hayga diidin eeyeel adaa ducaa ajiibaahe oo dunuubta aan kaa galnoo duudka naga saaran durba naga koryaal waxaan ahayn duulku xaasiyey war bislow ducooyinkan waayahan maqlaaya midaan ugu jeclaa waxay ahayd garuunjo geel ku roogsaday allaha ka dhigo siiga biday allaha ka dhigo tisin daadatay allaha ka dhigo ukun laami indhataree ku dardaray allaha ka dhigo lax duqowdayoo kala dambeed joogtay allaha ka dhigo war adna ka tagtay cas dabaylu qaaday ka dhigo unrays allah ka dhigo war anugu odagaas ducadiisa waxaan ka bartay sisin daadatay sukor daadatay kale inay tahay warsiiga bida ka dhige miday u soo direen kuliyadda jaalasiyaadoo hadda koor isku qarxiyeen ciidan ku feeshan inuu haddana ku qarxo mar kale ayaa ayaantan waa la feejignaayo kor laga arkay markaasaa la yidhi hayey kaasi wuxuu maagan yahay kadibna askari shiishahana ayaa madaxa ka calaamadeeyey hadda fadhiu mayaalooo keligiisoo haw yidhiye markii aan arkay waxaan idhi dhagarqabihiis biimaynayo balada soo qaad baabbi'i dadkii uu lahaa ee babaalmariye ahaye keligiis ayuu bugiska yidhi goobarxadahay warba wuxuu ayaantan keligood ay bugis ka lahaayeene bulshadu waa inay ka feejignaataa war kalemaanay war ma haysiine mar kalea sheekh xasan daahir loo oggolaaday layfka uu soo geli jiray wuxuuna aad u taageeray una hambalyeeyey ra'iisul wasaare xamse hadalkii uga hadlay qase iyo xamaas wuxuuna intaan sii raaciyey hadalkiisa ra'iisul wasaaraha waa ka weynaaye guriga ha iigu yimaada inaan la kulmaan rabaaye war waxaa kaloo ku daray anigu maxbuusaan oo uma tegi karo war xasan daahir ma taqaaniina isagoo maxbuus uu madax wuxuu yidhi anigu waxaan ku fiicanahay munaaqi iibsashada iyo tanaasulka waryow xilli u hayo u tanaasulay waar fakarka ka tanaasulay sooma dhici karto warbow hadda sheekh xasan waa qaanay haddii lagula ballamay dowladda nabadgely leefkaagaana ku jir armu hadda inta isilmaamo ku soo jiiraya war bashiiro sheekh xasan waa nin culumaas ee ballan uga bahaya war qiiluu ku bannaystay inuu ka baxu haystaa war gorgorow ma sidaadoo kaleoo fartaw dooro qoraa war dalabow intaan garanayo way dhaaftay war adinka sida culimmada loola hadlayo sida caamada loo xantaa iskaga kiin darsane sheekh xasan yaa la ballamayuu uga baxay wadaadkeennii waka waka waka soo aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi hw ballantii leesaga buuxo labaal maaraah waa biilaash ballantii leesaga buuxo labaal maraahu waa biilaash war kalemaanay war mahaysaana ciidamada booda ee dhaca ee sida rahi begga ku siqa ee booliska ee kumaandooska ee puntland ee gobolka gardafu tay dhigeen waa la yaabay haye ma daacishay cagta mariyeen waar ma shabaabkii la sheegay bay buuraha galgalo ugu galeen ma mucaaradkaay soo xirxireen um, maraakiibtii jirifka ajaanibtae badda ka soo qabteen warwarka waa iga dhex gasheen ciidanku shaqa culusay qabteene waxaa la yidhi masqani inay carruur oo fakaday baacsadeen muddo saacadaana waa ku raad joogeen baa la yidhi howlgal dheer kadibna waa khaarijiyeen weliba meydkiisa inta soo bandhigeen oo saxaafadda u yeereenay shir jira ku dul qabteen hadde deni inuu ciidan dhisay waa caddahaye in la doorto ka soo horjeeda warba'a uboo kalemaanay waa ka dardheene waar ciidanka somalilan khibradooda lama gaadhi karee ayaa dhoweed rasi qaarka dambe god kula dhacay ayaa ciidanka gurmudka iyo dandamiska iyo araryuga iyo kuwii boodi jiray khatarka ahaa ayaa laba maalmood gudahood ku badbaadiyeen warbaway tababaraana ma ka qayb qaateen gurmudka warwaaqlow rati god ku dhacay laba nina inta kal docda ka gelisay gees uga dildili jireen maxaa ciidamada daraawiishta iyo gurmadka loo kalifay war horumarka somalilan baa idin dhibaye dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa waxa ka dambeeyey waa nala taagay nala taagay war madaxweynaha somalilan mujaahid muuse bixi lix sanaa u buuxsantay abow ma dastuurka baa la bedelay war balbiyacab war bashiirow dastuurka puntland in la fura miyaad moogtaa war dastuurku aayad qur-aana maahane mucaaradka hala dhowra ku haaya maxay ku diidayaan haddii la badbedelo ilaan dan gashay bow hadda waa heshiis bulsho qof kalina kuma tagrifalo war kalemaanay war ma haysaane nimco walbaa nusqaanteeda leh raxmaddii eeboodeeysay dad badan baa ku ciyrtoobay dadna waa ku naf waaye dhibaatada ugu daranna waxaa la yidhi waa baay iyo gado jubbada dhexana hadda cid ka soo warrami karta oo in lagu baabaa'iyo in lagu dhaqan yahay kala sheegi karta ma jirto gobolka hiiraanna waxaa la yidhi dadkiisu maadaama ay fatahaado badan horay ula kulmeen dad feejiganay ahaayeene digniintii horeba waxaa la yidhi waa qaateenoo waa ka fogaadeen webiga war kalemaanay war ma haystaane magaalada muqdisho wadooyinkiiyaa balliya noqday kuwa cusuboo laamiyaal qurux badan saarnaayeenna markii roobku da'aa daadku qaaday war nin laashinoo inay shiikhduun galbeete la yidhahdana wuxuu yidhi waxaa la marshay laamigan laa oga maluujita war gudoomiyaha gobolka banaadir madaale wuxuu yidhi koob iyo toban jooga koob iyo waa dhisay warba koob iyo tobanka qaaday ma og war sida luujitadiyo kale u tirmeena lagu yidhi war madaamurkii baa laga ilaawey war shub laguma darin miyaa war meel bacaada miyaa la saaray ma wax dhaja ranji amay ahaayeen war shirkadaha dhisa miyaan lacag la siin war laamiga shirkadaha dhisaaya miyaan shilimaad la siinin maxaa shaqadaan qabyeeyey waradaa moogow hurdada soomaaliya waa mashruuc war miyaadan horay u maqal waa kala tuuranayna leenahay adna kala tuur war baar waxay balaagsi baar dheer waxba ma dhaamaan baday noqdeen wax dama buunday lahaayeen oo ka go'day waar wallo weyne muqdishona webigu ma maraa war kalamaanay dad badan oo maamulka degmada hodan ka tirsan oo lagu helay inay la shaqaynayeen khawaariijta toban sano iyo siddeed sano ayaa lagu kala xukumay weliba waa xabsi ciidana la yidhi war qaarna saddex saddex sano lagu xukumay qaarna waa la sii daaya ma adigaa war degmada hodan intaan arkay haddii laga soo helay degmooyinka kalena meeqaa ku dhex jirta war waa degmooyinka kale macalif allaa guddoomiye ka ah war kalamaanay albaabada xabsiga ood garaacaysaan baan idinkula yaabay anna waxaan idin dhihi lahaa jacbur gabaya suugaan jajaba hadalla jaanjaana jacayl iyo nacayb wada socdiyo doodo kala jaada iyo sheeko kala jeedda iyo heesa jaajaa ah intaasoo iswada jiirsan baad jid u samaysaane kaftankiiyo xaqiiqada jirtaad wada jilaysaane su'aal iyo jawaab wada socdaad jiib ku qarisaane jambal baad dhigaysaan haddana wayska jiiddaane jilacow ayaad doonaysaan jeerkan kala maanne waa jeel albaabkii waxaad wada allay allaylehe jidkiisii ayaad dhab ugu jeeddaane jihadiisii weeyaan halkaad wada jalleecdeene joojiya tareenkan qof kale looma joojiye war haddii lagu xidhayo fartaa doontaad qortaaye cabdikuus waxaana yidhi labaatan kilomitir buu lugeeyey furinta maxaa ay keenena way ka yeedhay la yidhi war maxaa ka rabtaa cabdikuus waa kaa geysaya maadaa furin tegi war khawaarij u dhammaatay waxaan ku ogaaday markii cabdiqani samaali qori qaatay warba cabdikuus basawkii qadadoodii cunay warnimayanu waxaan ogaaday marba khawaarij haddii cabdikuus laga celcelinayo gabalkoodii inuu dhacay war dagaalka cabdikuus ka qaybgalaya khawaarijta lagu soo afjarayo waxaa loo bixiyey gabbal dhacay amanay wakaa cadowgii jabe maxaan la jeclaa jabkaintii kalamaan idin maqlayseen gudahaan waan intaa dhegeystayaal barnaamijkii kulankood kaala socoteen kayanan gabagabada barnamijka waxaa kaga tegayaa heesuu ku luuqaya laawr axmed ee fanaanka maxamuud salamaan tube haystii haweeya intaan barnaamijkan lamidka kulmi doona nabadgelyo og lay hubaa qabtiraysa haweeya harsan waayo la harsan waayo jacayli heeraan la hogmayaayo aday horore jacayli heeraan la hogmayaayo aday horore कार माई बाना है duulayga waayo adunbaan habeenkii iyo kuugu heesaa udoolayga waayo adumbaan habeenkii udoolayga waayo adumbaan habeenkii biya kugu heesaa adou horeeya haweenku ablaa ku dhaaftay hubdaadku adou horeeya haweenku hablaa ku dhaaftay hubdaadku

haweenku hablaad ku dhaaftay hubbaadku cadow horeeya haweenku hablaad ku dhaaftay hubbaadku wankuu hawayno adaamku haybshaa maysu hagar baxayna mayseli karayna mayshanan karaayna